rab اlcaalamiin wsal اllah wslm wbaarak cla nabiyina mxamadi wcla alih waasxaabihi ajmaciin faslu wsalaat lciidayni sunat muakadat wahiya rakcataan waxaan kusoo jirnay kitaabu salaat salaadihii waajibka ahaa ee caadiga ahaa wuu soo dhambeeyey ee salaadihii sunnaha ahaa ayaa musanifku ka waramaya salaadaha sunnaha ah qaarna waxay la socdaan salaadaha faradka ah wuu soo sheegay rawaatibtii weeye qaarna waa salaado mustaqilahoo goonidooda u taagan salaadaha mustaqilka ahee goonidooda u taagan qaar jamaaca sunnaa in lagu tukado qaarna jamaaco iyo fardiba waa lagu tukan karaya qaarkii jamaacada lagu tukanayay jamaacada in lagu tukado ay wanaagsanayd ayuu halkan ka warramaya musanifka ciideenku <coughs> usoo hormariyey khusuuf iyo istidqa iyo waxaasna waa ku xigaan wa ciideyni labada ciid salaadooda sunatun sunno weeye ciidulfitri eh, iyo ciidul ciiduladxaa ayuu u jeedaa sunatun sunno weeye sunnada oo mu'akadatun la adkeeyey laga tagaaba wanaagsan sunno weeye marka la leeyahayna ruux walba goonidiisay sunno u tahay amaa jamaca meeshaa wada joogo fardulkifaaya ay ku tahay ee magaaladeenna aan degannahay ee muslimiin ay degan yihiin salaatul ciid inay ka wada tagaan oo faraha ay ka wada qaadaan xaaraam way ku dambaabayaan inay tukadaanna waajib bay ku tahay waa fardul kifaaya laakiin afraad marka la eego fardi walba gooni ahaantii waajib uguma aha ee afraad kale haddii ay tukato asagu waa ka tegi karayaa fardul kifaayaha sida lagu yaqaanaana sidaa ah ee waxaana arrinkaa tusinayaa dee waa shacaa'irta islaamka oo muslimiinta iyo gaalada muuqad ahaan waxyaabaha ay ku kala soocan yihiin ayay ka mid tahay in la weyneeyo ciidahaasi islaamka ciidaha uu yaqaanee la weyneynayana saddex weeyaan labadaa ciid iyo maalinka jumcada ciid afraad oo la weyneeyaa islaamka ma yaqaano ciidahaas la weyneynayo waa ciido caalami ah oo caalamka dhan alle uu soo dejiyey marka liidnaanta islaamka ku dhaca badatoo khaasaa loo yaqaanaayo dee aan caalami ahayn bilcaksina weeyaan arrinkan ayaga ay wataan ayaa wuxuu yahay qolo gaar ahaanayd weliba xataa tashriicaan ahayn waxay wadato ciideenkana waa caalami oo waa wax caalamka alle u soo dejiyey laakiin islaamkii dacfigii ku dhacay ayay ka mid tahay waxoodii in la liido wax kaloo diin aan ahaynaa ee inta loo sheego weliba ay raalli ku noqdaanoo diyaar u yihiin way u dabaaldegayaan warkaa wa lciideyni labada ciid salaadooda sunatun sunno weeye sunnada oo mu'akadatun la adkeeye wahiya salaatu lciideyn ragcataani laba ragcadood wey yacni mid walba laba ragcadood ayay ka kooban tahay yukabiru wuu takbiirsanay imaamku iyo mu'miniintiiba fil uulaa ragcadda hore sabcan toddoba ayay takbiirsanayaan toddoba jeer ayay allahu akbar leeyihiin si waa takbiiratulixraam in takbiiratulixraam marka laga reebo yacnii takbiirtii salaada lagu galayee allaahu akbar ahayd mooyee toddoba jeer oo kale waa inay allahu akbar yidhaahdaan sida wanaagsan wa fii taaniyati ragcadda labaadna khamsan shan ayay takbiirsanayaan siwaa takbiirati lixraami siwaa takbiirati alqiyaami istaagga takbiirtiisii marka laga reebo ilaa ragcadda hore marka la tukado ee labada sujuud la sujuudo waa la kacaya kicitaankaasi allahu akbara lagu kacaa allahu akbar allahu akbartaa ha ku tirin shan kale waa in la tasbiixsadaa takbiirat lqiyaamna taasuu u jeedaa yani ruuxa markuu fadhiga kasoo kaco labada sujuud inta uu sujuudo uu kacayo allahu akbarta uu ku kacayo taa laguma tirinaya shan kale wey saasuu ujeedaa yukabiru wuu takbiirani fil uulaa ragcadda hore sabcan toddoba ayuu takbiirsani siwaa takbiirat lixraami takbiirat lixraam mooye yacni takbiirtii salaadda uu ku galay mooye toddoba kale wa fi aaniyati ragcadda labaadna khamsan shan ayuu takbiirsani si waa takbiirat alqiyaami takbiirtii uu ku istaagay ayaa laga reebaya wayakhdubu wuu khudba akrini bacdaha salaada gadaasheeda khudbatayni laba khudba ayuu aqrini markuu salaada ka baxo waxaa sunno ah laba khudba inuu aqriyo salaadana iyo khudbadana khudbadaa dambaysa salaada horeysa salaada in la dambaysiiyo khudbada la hormariyaana wax banaan ma aha jaa'isna ma aha waka bani umaya niman la yidhaahdo waa eh, khilaafada islaamka hayey oo waagii eh, khulafaa urashidiin ay tageen rasuulka ayaa imaam u ahaa ummadda waa dhinta calayhi salaatu wasalaam abibakar ayaa ku xigay cumar ayaa ku xigay cuhmaan ayaa ku xigay cali ayaa ku xigay afartaasi calaa nahji rasuul bay wax ku wadeen calayhi salaatu wasalaam wax isbedelaa inna diinta kuma imaanin qolaa ee eh, mubtiliina waa soo baxeen laakiin waa la qamciyey waa laga adkaaday heesahana loo qaaday khawaarij ayaa ka mid ahay cali gabaashii ayaa qolo waxaa qabsatay adugu cali gabaashii waxaa qabtay mucaawiya mucaawiya saxaabi nin jaliil oo aad u wanaagsan ayuu ahaa qolo reer bani umaya oo ilma adeeradiisa oo xukumka u badnaa ayaa wax laynayay laakiin asagu nin fiican buu ahaa nin saxaabi oo aad u weynna wuu ahaa jaliila ah. oo asxaabta waaweyn ka mida ah radia allaahu canhu wa isaga iyo aabbihiisaba hadduu dhintay mucaawiya waxaa xukumkii uga dambeeyey qoladiisi oo arrintii boqortooye ayay ka dhigeen qoladiisii baa xukumkiisii waday oo niman ade rasuulka aan aragay aragoo iyagu taabiciin iyo waxaasa ah. qolooyinkaasaa dhib batay oo niman dhib badanoo waxay noqdeen waxaa madax noqday niman dee aan fiicnayn yani qaar fiican way jireen laakiin intooda badane ay fiicnayn xataa waxaa dhici jirtay ninka imaamka horta waxaa jiri jiray waagii hore ninka madaxdaa salaada tujin jira hadda meesha nairobi oo kale ruuxa madaxweynaha ayaa dadka tujin jiray haddii hal meel laisugu imaan karo haddaan laisugu imaan karinna madaxweynaha masaajidka ugu weynu imaamka ahaa ee uu tujin jiray ee waxaan salaada idinka wata anigana <laughs> dantaydan wadanin maayaan ahaan jirin magaalada haddii ay gobol tahay sida gaaris oo kale gubarnatooraha xukumaya ee gobolka ayaa salaada tujin jiray nin kale inuu tujiyaa ma ayan dhici jirin xataa sharciyan ninka madaxda ayaa u xaqnimo badan inuu tujiyo waa arrinku hadduu sidaa ahaa nimankii madaxda ahaa ayaa salaada tujin jira sooma khamrada bay cabbayaan caawo dhan ayuu khamro cabbayaa asxaabtii qaaraadno cabdulaahi bnu cumar iyo rag baadno waxaa dhacday marka asxaabtii khilaaf iyo dagaal iyo rabshe ayagoo nacayo yaa waxay samayni jireen salaadda waqtigeeda marka uu galo gurigooday kusoo tukanayaan salaaddii faradka ahayd kadib jamaacadii bay imaanayaan ilaa ninkii yaa inuu tujiyo ma ogtahay waa soo tukadeen hanin khamraysana salaad tujina hadduu doono salaad subuxuu afar ragcadood ka dhige afar ragcadood iska daba socdaan afar ragcadood markuu tukaduu dhahay ma idiin kordhiya ma sii wada cabdulaahi binu cumara wuxuu yidhi maanta idin kordhisa lagu jirnay waxaa wadnaba waxaad kordhisa unbuu ahaa marka eh, niman sidaa u dhib badan ayaa xukumayey marka waxaa dhacday nimankii hadda shacabkii baa nacay asxaabtii baa joogta weliba culammadii waaweyneda war lagama dhegaysanayo nimankan ayaa meesha iska wato dhallinyaro u badan dhib badan dadka dhibay waxaa dhacday markaa haddii la nacay warkooda lama dhegaysanayo oo markaa ruuxa markay madaxda khudbaynayo baa la iska kala tegi salaad ciidaa soo gashay haddii ay soo gashay salaada ciida iyo khudbada dee salaada horayso khudbadaa dambaysa mahaano wuxuu is haddii aad salaada tujiso kadibna aad khudbayso halka kuuma harayo lau garanaya dadka inayan rabin oo ayan dhegaysanin khudbadii waa bilaabay salaadiina waa dambaysay nin saxaabi ah oo meesha fadhiye ayaa marada qabtay ninki markuu mimbarka sii fuulay jooga maxaa dhacay salaada tuji marka hore markaa kadib khudbee maya maya wuxuu yidhi muxuu ahaa salaadan tujina khudbada akrinaa marka hore war maya ha wuxuu yidhi hal arrinaan kuu sheegayaa rasuulka siduu yeeli jiraa kuu sheega ma waxaa taqaani wax ka fiicanaa yaa hadda jiraa buu yii alhamdulila soo dhegaysanayuu ku wadaa walle waxaan aqaanaa ka fiicnaa buu yii oo rasuulka aan ka soo gaarnay marka salaaddii iyo khudbadii ay khudbad horumariyeen waxaana yeelaya dadkii markii ay dhibeen oo la nacay dee si loo dhegeey ilaa khudbada salaaddii la sugaya lagama tegay mogtahay si loo dhegaysta khudbada u hormarin jireen laakiin bidcay ahayd arrin fiicanna ma ahayn asxaabtuna waa ka dagaalantay arrinkaasoo si fiican ay ugu caddeeyeenoo khalad baad ku jirtaan bay yidhaahdeen laakiin haddii dagaal seef ah mar walba islaamka dhexdiisa in loo hodhko camal lama ogolo oo haddii xataa ninka imaamka ah xumaan kasta uu sameeyo gaalnimo cadba hadduusan ku dhicin rasuulka wuxuu yidhaha la dagaalamina ninkan madaxda idiin khamre ha cabo wuxuu rab sameeyo bas waxba iska dulqaata idinku muxuu ahaa xaqiisana guta xaquu idinku leeyaha guta xaqaad kula haydeenuu idinka dulminayana ilaah weydiista hadduu gaalnimo cad ku dhaco sidee la yeelayaa markaa lafteeda waxaa la eegayaa si tartiiba ah in loo bedeli karo iyadoo dhibaato iyo dhiig badan iyo usan dhicin haddii meesha laga qaadi karo nin fiican lagu bedeli karo sax haddii laakiin in isku rogmo ay noqoni markaa lafteeda in faraha laga qaado weeyaano mar walba muslimiinta dhexdooda dagaal inuu ka dhacaa diinta waa kasoo horjeedaa waana ka dagaalamay arrintaasi wax la ogol yahayna maaha ykhdubu waykdubu wuu khudba aqrinay bacdahaa salaada gadaasheedu khudbatayni laba khudba aqrinay yukabiru wuu takbiirsani fi luulaa ragcadda hore tiscan sagaal jeer wuu takbiirsani wa fi aaniyati ragcadu ma jeedo khudbadaa ujeeda yukabiru wuu takbiirsani fi luulaa khudbada hore tiscan sagaal ayuu takbiirsani wa fi aaniyati khudbada labaadna sabcan toddobuu takbiirsani wayukabiru wuu takbiirani min guruubi shamsi qoraxda dhicitaankeeda min leylati lciidi laga bilaabo ilaa an yadkhula alimaamu fi salaa salaadii ciidda sidii loo tukanayuu sheegay haddaba salaada ciida waxaa ka horeeyaa takbiir ee ciiddan la tukan rabo haddii ay tahay ciidulfidri bisha ramadaan ayaa dhammaatay shuwaal ayaa bilaabatay habeenka shuwaal ay kow tahay ramadaan maalinkii u dambeeyey qoraxda marka ay dhacdo oo shuwaal ay kow tahay takbiiraa la bilaabaya takbiirtaa weliba takbiir mutlaqa la yidhaahdaa haddii aad salaad tukatay iyo haddii aad gurigaaga joogtay iyo haddaad gubasha ku jiiftay iyo haddaad suuqa socoto iyo mar walba inaad takbiirsataa kuu fiican oo sunno ah takbiir mulaqa weeyaanoo meella aan ku xidhnayn takbiirtaa waxay soconi salaada ciidda ilaa laga galo oo imaamka ilaa allaahu akbar uu yidhaahdo salaada ciidda uu ka galo takbiirtaasaa soconi ciidda ciidulfitri haddii ay tahay imaamka markuu salaada galo bes takbiir dambaysaa ma jirto ciiddii baa la tukanaya khalaas tahniye iyo in la isfaraxgeliya arrinkaasaa jiray ciidul adxaa haddii ay tahay ciidii dee xajka haddii ay tahay bisha carafa maalinka bisha carafa sagaal ay tahay subaxa sagaal ay tahay ayaa takbiir la bilaabay waayahay subaxaa takbiirtii la bilaabo takbiir mutlaqa weeyaanoo aan waqti ku xidhnayn imaamka ilaa salaadda ciidda uu ka galo ayaa allahu akbarta la wadi imaamka markuu salaada galo takbiirtii mudlaqa ahayd ayaa joogsani waxaa bilaabani takbiir salaadaha gadaashooda ku xiran oo markasta oo salaad la tukado yaa la takbiirsani taana waxay soconi saddex maalmoodoo maalinka ciidda ka dambaysa maalinta ciidda waa de maalinkii tobnaad bisha toban ay ahayd weeye kow iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad iyo saddex iyo tobnaad maalinka bisha ay saddex iyo toban tahay salaada casar tukashadeedaay ku eg tahay ilaa salaada casar laga tukanaya takbiirtaa salaadaha gadaashooda la takbiiranaya ayaa la wadaya salaada casar marka la tukadana way jugsani wanka intaasu soo wada wa wuu takbiirsani min guruubi shamsi qoraxda dhicideeda laga bilaabo min leylati lciidi ciida habeenkeeda ilaa an yadkhula alimaamu imaamka ilaa uu ka galo fi salaati salaada uu ka galo wa fi ladxaa ciidu ladxaa khalfa salawaati salaadaha gadaashooda ayuu takbiirsani salaadihii almafruudaati la farad yeelay salaadaha la farad yeelay ayuu takbiirsan min subxi yowmi carafata maalinka carafa subaxeeda laga bilaabo ila alcasri casar laga gaaro yowmu carafata de waa maalinkii sagaalaadee garo maalinkaas sagaalaad subax ilaa carafa maalinka la istaagaya maalinka sagaalaad wey maalinkaas sagaalaad subaxeedii laga bilaabo ayuu takbiirsani ila alcasri casar inta laga gaaro min aakhiri ayaami tashriic maalmaha ayaamu tashriiq la yidhaahdo waa saddexda maalmood ee maalinka ciidda ka dambaysa tashriiq qoraxdoo laisu dhigaa tashriiq la yidhaahda xagga luqada waxaa tashriiq loogu bixiyey ruuxa xajiyo qoladan xujayda ahee xajinayso saddexdaa maalmood ee dambe shaqo badan qaban maayaane xajkoodii way dhammaysteen saddexdaa maalmood waxay joogaan mina mina haddii ay joogaan waxay qalanayaan hilbihii carabee waxay qalanayaan hilbihii hadyadii ay qalanayaan qoraxdaasay iska fadhiyaan waa takbiir iyo tasbiix iyo waa maalmuhu rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam maalmahaasi waa maalma wax la cuno wax la cabo ilaah la xuso yani soomkuma kuma lama soomi karo maalmahaasi waa in wax la cunaa la cabaa ilaahna loo tasbiixsadaayo dikrullaahi weeyaan maalmahaasi saddexdaa ayay takbiirta soconay ilaa casarka maalinka u dambe laga gaaro sidaa ayuu u jeedaa wa fi ladxaa ciiduladxana khalfa salawaati salaadaha gadaashooda ayuu tasbiixsanay almafruudaati ee la farad yeelay min subxi yowmi carafata maalinka carafa subaxdeeda laga bilaabo ila alcasri casarka laga gaaro min aakhiri ayaami tashriiqi maalmaha ayaamu tashriiqa loo yaqaana saddexda maalmood oo dambe weeyaane casarkeeda maalinka ugu dambeeyamaalinka ugu dambeeya casirkiisa laga gaaro ruuxii xaaji ah waxaa la ogyahay xujayduda waa talbiyaysaan labayk allaahuma labayk takbiirtaan iyo labayka see la kala yeelaya ilaa maalinka sagaalada carafe la taagan yahay takbiirtiina waa taagan tahay talbiyadiina waa taagan tahay maayo talbiyadaa la hormarinaya oo ruuxa wuu talbiyaysani ilaa talbiyadaa waxay soconi maalinka tobnaad ee maalinkii la ciidii lahaa wey maalinka tobnaad gelinka hore subaxdii ayaa waxaa la tuuranayaa jamratulcaqaba yaa toddoba dhagax lagu tuuraa jamratulcaqaba maalinkaa tobnaad ee toddobada dhagax lagu tuuranayo dhagaxa u hore markaad tuurto takbiiraad ku tuuri allahu akbar aad ku tuuri bas talbiyadii waa jogsatay takbiiraha halkaa ka bilaabani laakiin intii ka horraysatee talbiya la wadaya kalfa salawaati lmafruudaati min subxi yowmi carafata ila alcasri min aakhiri ayaami tashriiq faslun wa salaatulkusuufi kusuuf salaadii kusuuf qoraxda madoobaadkeedaa la yidhaahdaa laakiin haddeer wuxuu ujeedaa qoraxda iyo dayaxa labadaba qoraxda iyo dayaxa madowga ay madoobaadaan salaad baa loo tukadaa sababkana waxa weeyaan madoobaashahan qoraxda iyo dayaxa laba calaamadood weeyaanoo ilaah uu iska leeyahay waxyaabaha ilaah uu khalqigiisa bani aadamka ku cabsigeliya iyayna ka mid tahay oo inay wax xusuustaan la doonayo markay madoobaadaan rasuulka intuu joogay calayhi salaatu wasalaam ee noolaa maalin nabiyulaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wiil uu dhalay ibraahim la yidhaahdo maalinku dhintay ee qoraxda madoobaatay markaas waxay yidhahdeen dadkii waagii horena jaahiliga waxaa jiri jiray qoraxda markay madoobaato aba dayaxa madoobaado nin weynoo boqora ayaa dhintay aba dhashay waxaasay dhihi jireen hee ma adigu rasuulka wiilkiisa dhintay qoraxda madoobaatay markaas dadkii waxay yidhahdeen qoraxdan waxay la madoobaatay hee rasuulka wiilkiisaa dhintay arrinkiibuu rasuul ka maqlay mimbarkuu fuulay dadkiibuu u sheegay wacdiyey wuxuu ku sheegay ina ashamsa eh, walqamara aayataani min aayaat illaah laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaati qoraxda iyo dayaxa waa laba aayadoodoo alle uu leeyahay ruux baa dhintay iyo ruux baa dhashay iyo waxaas uma madoobaadaan waxa shaqo ay ku leeyihiin laba arag ayagoo madoobaaday haddii aad aragtaan fafzacuu ila salaad tukada oo salaad ilaah u tukada ilaah u tooba waxay la madoobaadaan waa dembiga bani aadamka bani aadamka ayaana lagu cabsigelinayaaye laakiin hebelaa dhintay iyo hebelaa dhashay qoraxda iyo dayaxa u madoobaani maayaan dhanna kamale wa salaatulkusuufi qorax madoobaadka salaadiisa iyo dayaxa sunnatun sunno weeye mu'akadatun la adkeey fain faatat haddii ay tagto lam tuqbala qadayni maayo qoraxdii baa madoobaatay warkaalay aan tukanay intii la weysaysanaya baa iska caddaatayba madowga waa ka baxay aan qadayn ma jirto salaad haddii ay tagto aan la qadaynaynin bay ka mid salaada haddii ay tagaan aan la qadaynaynin bay ka mid tahay sidii jumcadii xalay aan soo harray fain faatat haddii ay tagto lam tuqbal la qadayni maayo wa waa la tukani likusuufin leh wayusallii wuu tukani qofkii likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda iyo wakhusuufilqamari dayaxa madoobaadkii waxaa loo tukanaya wuxuu u tukanayaa ragcatayn iyo laba ragcadood oo fii kulli ragcatin qiyaamaani yudiiru alqiraa'ata fiihima warukuucaan yacnii qorax madoobaadka iyo dayax madoobaadka qaabka loo tukanaye ugu fiican waxa weeye ruuxa salaaduu gelaya markuu faatixada aqhriyo suurada dheer ayuu hadduu qur-aanka xifdisan yahay suurat lbaqara kale aala cimraan suurat nisa maaida suwarkaasu aqrinay dhaadhe siduu aqrinayo dhammaynaya suuraddu markuu dhammeeyo wuu rukuucaya rukuucdiina suuradduu akriyo wax ku dhow ayuu rukuucsanaani rukuucinta caadi iska rukuuco la toosaya maaha sidaa u rukuucsan tahay yaa suuraddaad akrisa in ku dhowaad rukuucsanaani waa toosi waa ictidaali markaad ictidaashaad hor alla qur-aan u bilaabi haddana faatixada aqrini suurad kaloo dheer ah haddana bilaabi suuraddii dheeraasaad u wado markaad dhammayso yaa haddana rukuuci mar labaad sidii oo kale rukuucda u dheerayn waad ictidaali waa sujuudi sujuudaha caadi weeye ayagu sida qaabkii loo sujuudi jiray caadiga ayaad u sujuudi ragcad labada ragcadood mid walba sidaa ayaad ku samayni waa laba ragcadood oo hashii ragcadba laba rukuuc iyo laba ictidaalay leedahay laba jeeraa la rukuucaya labada ictidaalna way leedahay laba qirana way leedahay oo qirooyinka la dheeraynayo arrinkaasu ka warramaya wasalaaulsunatfain faatat lam tuqda wayusallii wuu tukani likusuufi shamsi qoraxda madoobaadkeeda iyo wa khusuufilqamari dayaxa madoobaadkii wuxuu u tukanayaa ragcatayni laba ragcadood fii kulli ragcatin ragcad kasta dhexdeeda waxaa ku sugan qiyaamaani laba istaag laba jeer wax aqrinaya qur-aan aqrinaya yuiilu wuu dheerayni alqiraaata qiraduu dheerayni fiihimaa labada istaag mid walba qiraduu dheerayni suuratulbaqara iyo alicimraanu ku kala aqrini wa rukuucaani laba rukuucna way leedahay rukuucda oo yuiilu uu dheeraynaya atasbiixa tasbiixdu ku dheerayni fiihimaa dhexdooda inbadaan ayuu tasbiixsani duuna sujuudi sujuudase ma dheeraynayo sujuudda caadigii buu sujuudayaa wayadubu wuu khudba aqrini bacdahaa salaada gadaasheeda khudbatayni laba khudbuu aqrini salaada marka uu ka baxo imaamka laba khudbuu aqrini wa yusiru wuu siraysanay fii kusuufi shamsi qoraxmadoobaad haddii ay tahay qirada wuu siraysanay ilaa maalin weeyaani hoos wuu aqrinaya wayajharu wuu la jahriyo wuu la dhawaaqi fii khusuufi lqamari dayax madoobaadkiisana wuu la dhawaaqi oo kor ayuu aqrini dayax madoobaad haddii uu yahay faslun wa salaatu listisqaa'i roobdoonka salaadiisa masnuunatun mid la sunneeye wey fayamuruhum wuxuu amrayaa alimaamu imaamka bitowbati yacni salaadaha sunnada weliba jamaacada loo sunneeyey waxaa ka mid ah qoraxmid roobdoon jilaal baa dhacay abaar ayaa dhacay roob la-aan ayaa la noqday in la roobdoonaa sunno ah qaabka loo roobdoonayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhowr wej ayaa ka sugan dhowr nooc ayuu u roobdoonay dhowrkaana waxaa ka mid ah ruuxa isagoo iska joogo inuu iska ilaah iska baryo allahuma asqinaa u ilah roobnas isagoo khudbada jumcada akrinayo inuu ku roob doono way dhacday rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadaha gadaashooda inuu ku roob doono way dhacday yacnii waa roobdoon aan salaad iyo waxba la soconin iyo tan uu musanifka ka warrami rabo oo ah salaad in la tukado iyo qaabka loo tukanayo arrinkaasuu rabaa inuu ka hadlo waana roobdoonida noocii ugu fiicnaa dadku inay soobaan ilaah u tooba keenaan dulmiga iska celiyaan kadibna salaada la tukado ilaah la baryo arrinkaasu wadaa wa salaatul istisqaa'i roobdoon salaadiisa masnuunatun waa la sunneeyey fayamuruhum wuu amrayaa alimaamu imaamka wuxuu amri bitowbati in la towba keeno alla loo towba keeno wasadaqati sadaqa in lala baxo ayuu amri wlkhuruuji ka bixin ayuu amri min almadaalimi dulmiga laga baxo war dulmiga iska celiya ninka dulmisay caf isweydiiso wa musaalaxat licdaai dadka colka isu ah oo la heshiisiiyo oo la yidhahdo ilaah ka cabsada heshiiya iyo wa siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda ee saddex maalmood in la soomo ayuu amri uma yakhruju wuu la bixi imaamkii bihim dadkii ayuu la bixi filyowmi raabici maalinka afraad iyagoo sooban ayuu maalinka afraad la baxaya fii hiyaabi bidlatin adeega dharkii ayuuna kula bixi yacni sida jumcadoo kale laisma soo qurxinayo dhar quruxsan iyo la xarage iyo lama soo qaadanaye dhar iska liitoo dharkii lagu shaqaysanaya caadiga ahaa ayaa lisdulaynahayaa dharkii caadiga ahaa ayaa lasoo qaadani iyaabi bidla kaasu ku wadaa fii iyaabi bidlatin adeega dharkiisii iyagoo ku sugan ayaa baxaya iyo wastikaanatin deganaan xasilooni khushuuc iyo wa tadarucin khushuuc iyo alla isu dullayn wa yusallii wuu tujinayaa bihim dadka wuxuu tujini imaamka ragcatayn laba ragcadood ayuu tujini labada ragcadood oo ka salaatilciidayni labada ciid salaadahoodii oo kale ah oo aad takbiirta meesheedu istikfaar ku bedeli yani baa sidani laakiin sida kale salaada ciiday la mid tahay uma yakhdubuhu khudba akrini bacdahumaa labadaa ragcadood gadaashooda ayuu khudba akrini oo dadka uu amrayo inay alla u tooba keenaan inay iscafiyaan inay alla baryaan wa yuxawilu wareejinayaa ridaahu go-iisa ayuu wareejini yani go'a garbaha u saaran ayuu taxwiilku waxa weeye go'a dhankii asaga saarnaa ayuu kor marini dhankii midigta ahaa bidix buu marini dhankii bidixda ahaana midig ayuu marini taxwiilku sidaa ayuu ujeedaa weliba incikaas inuu ku sameeyana waa fiican miaal go'a markuu sidaa u saaraa sidan waa go'a go'a daraftiisan ee dhankan jirto dhankanuu marini daraftana dhankanuu marini dhankan asaga soo xigtana koruu marini oo sidaas uu ku samaynayaayo sidaa ayuu isu dababay weliba waxaa fiican dhankii hoos jirana kor inuu soo mariyo arrinkaasi tafaaul weeyaanoo dhibkana haysto ilaah inuu kheyr noogu bedelo wayaaye tusaale u tahay waka rasuulkana waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo go-ii kala bedelay oo sida ayuu u kala bedelay qeybta hoose inuu kor soo aadiye ayuu dabcay go baa ku adkaaday wuu iska daayay laakiin sida kale waa u kala bedele wayuxawilu wuu wareejinayaa ridaahu go-iisa ayuu wareejini wayukabiru wuu takbiirsani wayukiruna wuu badinayaa min adducaai ducaduu barinini ducada ayuu aad u fara badini walistikfaari dembidhaaf weydiisashada ayuu aad u badini ilahu noo dembidhaaf buu leeyahay wayadcuu wuxuu ku ducaysanay biducaai rasuulillaahi sala allahu calayhi waalih wasalam rasuulka alle ducadiisii ayuu ku ducaysan wahuwa ducadaasina allaahuma ajcalhaa suqyaa raxmatin walaa walaa maxqin walaa balaa'in walaa hadmin walaa harqin ducadaas dheer u aqrinay sida fiican wey allaahuma allahayow ijcal ka yeel haa baryadan aan ku baryayno ducadani suqyaa raxmatin raxmad mid lagu cabo allow ka yeel oo raxmad aan ku waraabno oo biyana sii walaa tajcal ha ka yeelin haa ducadani suqyaa cadaabin cadaab waraabgiisa ha ka yeelin mid cadaab lagu waraabso ha ka yeelin walaa maxqin midna tirana ha ka yeelin na baabi'iya ha ka yeelin walaa balaa'in midna dhibaateeyana haka yeelin roobka aadna siinayso walaa hadmin mid wax dumiye haka yeelin guryaha dumiye haka dhigin walaa karaqin midna maansheeyana haka dhigin oo na hafiyo dee duufaan iyo wax nagu noqdeen na halaago haka dhigin allaahuma allahayow cala diraabi buuraha yaryar iyo walaakaami buuraha waaweyn dushooda noogu shub iyo wamanaabiti shajari geedaha meelaha ay ka soo baxayaan iyo wa butuuni togaga calooshooda allaahuma allahyow roobka hadduu batana wuxuu leeyahay xawaalayna dhinacyadannada rabbiyow ka dhig walaa calaynaa korkanaga ha ku shubi allaahuma allahyow isqinaana waraabi kaytan roob muqiitan noo gargaaro hanii'an wanaagsan marii'an aan la isu raacan doonin mariican daaq bixiyo saxan shubo caaman wada gaaro dhulka hadaqan dhibicyo waaweyn dabaqan daboola mujallalaan raro daa'iman daa'ima ilaa yowmidiini inta qiyaama laga gaarayo allahuma allah yow isqinaana waraabi alkaysa roob naga waraabi walaa tajcalnaa hanaga yeelin min alqaanitiina naxariistaada kuwa ka quustay hanaga yeelin allahuma allah yow ina bilcibaadi addoommaha iyo walbilaadi magaalooyinka min aljahdi dhib xaal uu yahay iyo waljuuci gaajo iyo wabanki ciriiri xaal uu yahay waxaa ku sugan maa shay laa nashku aanan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga mooye allaahuma allah ayow ambita dhali lanaa annaga azarca beeraha allow noo soo dhali waadira rabbi ow noo darari lanaa annaga addarca candhada noo darari waanzil deji calaynaa korkanaga min barakaati samaa'i samada barakadeeda wax nooga soo deji waambit dhali lanaa annaga min barakaatilcardi dhulka barakadiisana wax nooga soo dhali wakshif feed cannaa xagganaga waxaad naga feedaa min albalaa'i dhibaatada xal ay tahay maa shayga laa yakshifuhu uusan feedi karin hayruka adiga cidaan ahayn aya feedi karin allahuma allah yow inaa anaga nastakfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaynaa inaka adiga kunta waxaad ahaatay hafaaran mid dembiga dhaafo fa arsil allow dir asabaa sabada dir calaynaa korkanaga kusoo dir midraaran xaal ay tahay mid dararsan wayaqtasilu wuu ku qabaysanay fi lwaadi idaa saara wayadcuu wuxuu ku ducaysanay biducaai rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalih wasalam wahuwa ducadaasina allaahuma ajcalhaa suqyaa raxmatin walaa tajcalhaa suqyaa cadaabin allaahuma allahayow ijcal ka yeelhaa ducadan aan ku baryayno suqyaa raxmatin sababa suqyaa raxmatin naxariis cabitaankeeda mid u sabab ah rabbiga u ka dhig oo roob aan ku helno walaa tajcalhaa haka yeelin suqyaa cadaabin sababa suqyaa cadaabin cadaab kacabidiisa mid u sabab noqdaa ha ka dhigin walaa maxqin midna baabi'iyo roobkana ha ka dhigin roob weyno eber naga dhiga haka dhigin walaa balaa'in midna dhibaateeya haka dhigin walaa hadmin mid guryaha dumiya haka dhigin walaa garaqin midna maasheeye na hafiyo na baabi'iya haka dhigin allaahuma allahyu cala diraabi buuraha yaryar dushooda noogu shub ee ijcalhaa cala diraab wey buuraha yaryar dushooda rabbiyow ku shub walaakaami buuraha waaweyn dushooda ku shub diraabna waa buuraha yaryar aakaamna buuraha dhexdhexaadka wey kuwa fii waaweyn xataa maaha wa manaabiti shajari geedaha meelaha ay ka soo baxayaan rabbiyow noogu shub roobkani wa butuulil awdiyati togaga calooshooda rabbi oo noogu shub oo togaga biyaha buuxiyaan iyo lagaha allaahuma allahayow xawaalaynaa ijcal yeel roobkani xawaalaynaa dhinacyada rabbi oo noogu shub waa markuu roobka farabato bato walaa calaynaa korkanaga rabbi oo ha ku shubi allaahuma allahayow isqinaa naga waraabi kayfa roob rabbi oo naga waraabi roobka oo muqiifa noo gargaaro bax noo taro hanii'an lagu farxo wanaagsanoo daaq bixiyo lagu farxo marii'an la cuni karayo yani mari waxaa la yidhaahdaa waxa aan lagu raacan doonin shayga xalaasha ah ee wax dhibaato dambe ayaan kaasoo soo gaaraynin mari la yidhaahdaa mari aan wax dhibaato aan lahayn mari can daaq bixiyo daaq xoolaha ay cunaan soo bixiyo adaqan dhibicyo waaweyn saxan shubaan ujeedaa saxan shubo caaman camimo dhulkoo dhan wada gaaro adaqan dhibicyo waaweyn abaqan dhulka daboola meel aan ka tegin meel walba ku deo mujalilan raro yacnii dhulka caws iyo daaq iyo oo geebe iyo ku raro oo dhulkii dushiisa buuxiyo mujalilku sidaa ayuu u jeedaa mujalilan raro oo daaqi ku raro daa'iman noo daa'imo ilaa yowmidiini qiyaamo inta laga gaarayo noo daa'imo allaahuma allahyow isqinaa naga waraabi alkaysa rabbi oo roob naga waraabi walaa tajcalnaa hana naga yeeli min alqaanitiina naxariistaada kuwa ka quustay rabbi oo hanaga dhigin allahuma yow ina bilcibaadi addoommaha waxa ku sugan iyo walbilaadi magaalooyinka min aljahdi dhib xaal uu yahay iyo waljuuci gaajo iyo waldanki ciriiri xaal uu yahay waxaa ku sugan addoommaha maa shay laa nashku aanan u sheeganaynin ilaa ilayka adiga mooye cid kaloo loo sheega ayaan jirin dee abaar cid kaloo qaadi karta miyaa jirta allaahuma allahyow ambita dhali lanaa annaga azarca beeraha rabbi oo noo soo dhali wa adira rabbi oo noo darari caana nooga keen waayo lanaa annaga addarca candhadana xoolahana noo darari wa anzil deji calaynaa korkanaga min barakaati samaai samada barakadeeda rabbi u noo soo deji roobka wey wa ambit dhali lanaa annaga min barakaati lardi dhulka barakadiisana rabbi u noo soo dhali daaqa wey wakshif feed cannaa xagganaga waxaad ka feedaa wakshif cannaa min albalaa'i dhibaato xal ay tahay maa shay laa yakshifuhu uusan feeli karin hayruka cadiy adiga cidaan ahayn balaaye adiga cidaan ahayn ayan feedi karin rabbi naga fid allahuma allahyow inaa anaga nastakfiruka dembidhaaf ayaan ku weydiisanaynaa inaka adiga kunta waxaad ahaatay hafaara dembidhaaf badan fa dir asabaa sabada rabbi ou nagu soo dir calaynaa korka kusoo dir midraaran xaalaytay mid dararsa yan roob badan rabbi loo rid waay wayaktasilu wuu ku qabaysanay filwaadi togaga ayuu ku qabaysanay idaa saala markii ay soo rogmaan roobkii baa alla aqbalay waa soo da-ay togaga markii ay rogmaan inuu ku qabaystaa sunnaa weliba roobka kan ugu hore bilowga inuu isu dhigaa fiican oo dhar jilicsan iyo wax intuu xirto bannaankii inuu istaago oo roobkaasi uu ku deo waa wanaagsan yahay wayusabixu wuu tasbiixsanayaa liracdi onkodka ayuu tasbiixsani oo onkodku wakukucgoon yidhaahdo subxaan allahi buu leeyahay waa tasbiixsanaya ama subxaana man yusabixu racdu bixamdihi walbarqi hilaacana wuu u tasbiixsani oo hilaaca markuu bilig bilig waa tasbiixsanayaa sasru wa salaat lkhowfi cala alaaati adrubin wax yar bayaane aan ku darna intay kadambaan isaga darna kadambaan isaga darna wallah aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed wala alihi wasabi